العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال المصنف رحمه الله تعالى kitaabu اljanaa-is janaa-istiiba uu ku saabsan yahay jamcu janaaza jamcu jinaaza haddii la kor dhabayo haddii la hoos dhabo labada way jirtaay qaar waxay leeyihiin kordhagu waa ismu lilmeyiti fi nacsh haddii la kordhabo waa meyidkii oo naxashka ku jiro haddii hoos dhabona waa naxashka naftirkiisi sarirti wax lagu qaadayo markuu musanifka ka soo hadlay salaadii ay dadku tukanayeen ama farad ahaato ama sunno ahaato ayaa wuxuu gudo galay xukunkii meyidka waxaa ka mid a ah axkaamta meydka markuu dhinto waxaa lagu qabanaya salaad lagu tukanayo marka halkaasaad moodaa inay munaasabo kale yihiin salaadihii aan ku soo jiray iyo janaasada iyaduuba salaad bay leedahay meydka lagu tukanayo dadkii noolaa oo tukanayey ayaga salaadda naftooda u tukanaya hadii lasoo dhaafay qofkii dhintay oo lagu tukanayana waatan yundabu waxaa la sunneeyaa likuli axadin qof kasta waxaa loo sunneeyaa an yukhira inuu badiyo dikra lmowti mowtka sheegidiisa iyo xasuustiisa liqowlihi salى اllahu alayh wasalam akhiruu min dikri hadimi ladaat waxaad badisaan midka macaanka tagsiiyo sheegidiisa badiya yacni almowt geerida wey oo haddii mowt iyo geeri qofka uu xasuusto maladaadka iyo macaanka adduunyada waa yaraysanayaa hawadiisii waxay aadaysaa aakharo xasuustaana waxay ku xumaanaysaa inuu u shaqaysto oo cibaadaysto oo toobad keeno oo xag alle u jihaysto waxyaalaha markaa aamaasha adduunyada lagu soo gaabiya waxaa ka mid a atadakuru bilaakhira inaad aakhira xasuusato ama adigaa kugu soo dhacdo aakhira xasuuso ama aayaadka aad akrinaysa ku xasuuso ama qubuurta iyo ziyaaradeeda ku xasuuso meydka iyo dhimashada iyo geerida xasuusteeda waa in la badiyo anna qofku waxaa dhici karto inuuba mararka qaar kafla ay ku dhacdo halmaan oo uu u shaqaysto kaanahu laa yamuut sida isagoon dhimanayninba marka markaad mawd xasuusato noloshaa iyada ahee isla tagtay waxaa ku dhacaya walac baa ku dhacaya inta laba shay ay noloshu ay walcinayso ay ku dhex jirtana noloshu diib ma aha macaana ma laha alharamu walmowt da iyo duqnimo adooba nool laga yaabo inay macaankiiba kaa taga nolosha adduunka aad u macaansanaysay iyo geeridii iyo dhimashadii marka in la badiyo xasuustaas wixii kuu kaalmaynayo inaad xasuusatana mar walba aad samayso ama qubuurtoo la ziyaarto ama hadda akhrinta kutubta aakharo iyo zuhdiga iyo ka sheekaynaysa iyo qur-aanka kariimka oo la akhriya qira'a tadaburin wa tafakur lagu tadaburo isagaaba ku filan wacdi iyo waacidi mowdka qudhigiisuna waacid weeyaan oo kafaa bilmowti waacidan wey limithli haadaa faacidu buu dhihi jira nabig sala allah alay wasalam midkan oo kaleha loo diyaar garoobo qabriga ku haday rasulka aley dhimashada yundabu waxaa la sunneeyaa likuli axadin an yukhira inuu badiyo dikra almowti walmariidu qofka jiranba aakadu usii adag waxaa weliba aada loogu sii adkeeyaa oo mu-akad ay usii tahay oon kuwa jirin in qofkii mariidka ahaa uu xasuusto mowdka suu toobadii markaaba isku u gaaro waramaya xanuunkan inuu ku dhiman doono suu dardaarankii iyo wixii lagu lahaayo wuxuu lahaa maa lahu wamaa calayhi uu dardaarmo wixii lagu lahaayo wuxuu lahaa suu qalbigiisa jireec u galo waalmariidu aakad wayastacidu waa diyaar wayastacida wa an yastacid inuu diyaargaroobo lahu asagu bitowbati tooba u diyaargaroobo qofka asaga mariidka toobad inuu u diyaargaroobo dunuubtii inuu ka dhexbaxo ka nidaamoodo go-aansada inuuna ku noqonaynin kadibna istikfaartii u badiyo wa yacuuda waan yacuuda inuu badiyo waan yacuuda dhe inuu booqdo almariida qofka mariidka yundabu daasi ku xiranta wayundabu waxaa la suneeyaa an yacuuda inuu booqdo almariida qofka jiran dadka mariidka xanuunsan oo la booqdo waxay mid tahay sunnooyinka waana xaqu lmuslimi cala lmuslim xuquuqda muslimiinta isku leeyihiin ajir badanna waa lagu sheegay waxay kuu noqonaysaa in qofkaa walaalka aada xiriiriso iyo in adiga laftirkaada xasuus ay kuu noqoto caafimaadkan aada haysato waa nicmo nicmadaasna lama garto ilaa bididdihaa ayadoo didkeed baa lagu gartaa oo maradka iyo xanuunka ah wa bididdihaa tatabayanu l ashyaadu sideedaba waxay ku caddaataa didkeed caafimaadku xanuun baa lagu xasuustaa nicmadana markii dhibaato ay dhacdo barwaaqada abaar baa lagu gartaa marka abaar ay dhacdo barwaaqo waxay ad garanaysa ammaanka marka ay cabsi iyo khoof imaado baa ammaan wuxuu yahay xasuusanaysa marka wayacuuda wa an yacuuda almariida walow min ramadin qofkaad booqanayso ramad iyo bakooraba aad ka booqatide daaf indhaha laga hayaa waxaa ku dhihi jiray saxaabiga ahaa zayd ibnu arqam radia allahu canhu caadanii rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam min wajacin kaana bicaynay labadayda indhood xanuun iga hayay buu iga soo booqday rasuulka aleyh salaatu wasalaam marka qofka haddaad indhaha hata laga hayo xanuun yar uu yahay inaad booqato iska fiicanta wayacuma wayumdamu waxaa la suneeya yacuma bihaa ciyaadada iyo booqashadaasi inuu ku camimo alcaduwa qofka cadowa iyo wasidiiqa qofka saaxiibkaa ah qofka saaxiibkaya ma booqanayside xataa qof waxay iga dhexeeya haddaad maqasho waa xanuunsanya iska booqo waxyaalaha dakiinada iyo xiqdiga iyo carada iyo cadaawada tagsiyey ka mid haddaa qofka isagaa ixsaan u samayso fa ida aladii baynaka wa baynahu cadaawa kaanahu waliyun xamiim qofkii aad booqatay seeta hebero aad tiri ilaah ku caafiya aad tiri shimaato iyo aadan u muujinin farax farax iyo xanuun inuu xanuunka hayaa ka xanuunsan tahay aad u muujisay asaga laftirkiisa qalbigiisi baa jilcaayo wuxuu kuu qabay waa ka baxsanaya oo ka bogsanaya adna waad ka bogsatay wayacuma biha alcaduwa wasadiiqa saaxiibkii iyo cadow uu ku camimaya fa in kaana hadduu yahay qofkaa la booqanayo dimiyan dadka gaalada ahee muslimiinta la nool ee cahdiga iyo ammaanka kula nool kuwaa noocaasa hadduu kamid yahay qofkaad booqanayso waa la fiirinay fa in ikhtaranat hadday la xiriidho bihi ciyaadadiisaasi qaraabatun baa la xidhiidha inuu xanuunsan yahay keliya ma ahee qaraabana waa tiin ama bihi bikufrihi in اctaradat biha bihi ay bi dimi dimigaas iyo gaalnimadiisaasi waxaa ka sokaysa oo ayadana jirta inaad qaraabo tihiin waa gaal laakiin qaraabaa tihiin qaraabanimada iyo sirada iyo xiriirka qaraabanimona ma go-ayo xataa gaalnimo kuma go-ayo nacam xataa waalidka iyo qaraabada kale iyo intaba kol haddiiba qaraabaatiin waa gaal dartii uku goyn maysid wixii maarata adduunyada ku saabsan iyo xiriirinta caamka gudeey waxaasoo idil nacam wa saaxibuhumaa fi dunya macruufa waa ku ilah leyay subxana wa tacaala adduunyada si wanaagsan kula saaxiib cumar bin khadaab radia allahu canhu walaalkiisa oo gaal mushrig ah waa kii dharkii xariirtahaa ah ee loo hadiyeeyey udiray u diray makuu jiray ahdaahu u lahu fi maka asmaa bintu abibakar hooyadeeda soo booqatay waa kii u dhihi jiray siri um, ummiki hooyada xiriiri siri xiriiri um, oo mxuu ahaa ummaki mise ummiki oka iska kordho fain ikhtararad bihi fain ikhtararat bihi hadday la xiriirsato diminimadaasi qaraabatun qaraaba hadday la xiriirsato oo mase jiwaarun derisnimaa la xiriira waaba deris baatiin jiraan baatiin qaraabana matihin lakin jiraan baatiin nudibad waa la sunneeyaa ciyaadatuhu booqashadiisa qofka waa la sunneeyaa inuu iska booqdo wa ilaa hadday qaraabana inii dhexaynan jiraan aanan ahayn oo istaqaanaan un ubiixad waa un la banneeyey booqashadiisaas gaar ahaan hadday tahay booqashada ay la socoto raja aad ka qabto inaad diinta u bandhigto oo muu soo islaamo waa fiican fiicanta ayadu nabiga caleyhi salaatu wasalaam addoon wiil yar oo wiil yar oo ghulaam ah addoon muna xorba ulaam buu ahaa oo u khidmayn jiray baa xanuunsaday markaasuu gurigoodii tegey wuxuu aabihii ag fadhiyo markaasuu nabiga caleyh salaatu wasalaam tawxiidka u laqina wuxuu war tawxiidso aabihii buu fiiriyey aiic abaalqaasim buu yidhi nabi maxamed aleyh salaatu wasalaam wey yaal buu yidhi yaal markaasuu iska islaamay waa ku dhihi jira nabiga alayh salaam ilaahaygii waxaa mahad iskale naarta kasoo badbaadiyey meeshka u dambeysay tawxiidsaday qofka isaga oo qarqarisada aan gaarin hadduu islaamana islaamnimadiisaas waa la aqbalaya wailaa ubiixad waa la baneeyaa wayukrahu marka gaaladaasi iyo jiraanka iyo kuwa macrifada aad tihiin iyo inaad ka booqato u tacziyeyso waxba dhibaato male haddii laga dhintana waa u tacziyen kartaa sida loogu tacziyana waa noo imaan doontaa ilahay u naxariista meydkiini iyo waxba dhihi mayside adigana sabir allaha kaa siiyo idinkana hayna badiyo waxbuu dhahaya wailaa ubiixad wayukrahu waxaa la nacaa idaalatu lqucuudi fadhiga inuu dheereeyo cindahu cinda almariidi qofkaa mariidka ee xanuunsan in agtiisa iska fadhiisato ood muddo iska sheekays fadhido waa la nacaa maxaa yeelay waxaa dhici karta inuu dhibka u arkaayo ag fadhigaada ag fadhido waa qof xanuunsan xajadiisi iyo daruuraadkiisa kala iskaga qumaaya saxaruu iskaga baahan kaaduu iskaga baahan neeftiba lagayaba inay soo dhaafto waxaa laga yaaba inuu calalahan iyo dharkan uu iska fududeyn lahaa oo takfiifin lahaa waxaa dhici karta waxyaalaha u mohon lahaa o uu kaala xishoonayo inuu cabi iyo macuno iyo waxaas oo dhan baa dhici karta dadkiisii maarata uu rabin usoo dhawaadaan iyo marka inaadan kusii dheeraanin baryidii oo nabdaadi u ducee kadibna iskaga tag watundadu waa la sunneeyaa ziyaarada iyo booqashada kiban wakta wakti baa la sunneeyaa kiban waa waktan bacda waktin marmar zur kiban tasdiid xuban waa ka ahed xub iyo jaceyl baad ziyaasanaysaa ee marmar dadka maarata booqashada haddaad mar walba kor taagan tahay oo waxaad dhici karta qofka inuuna aad warka dambe aana uuna ku farxin marka xili xilli haddaad booqata laakiin waa laisku farxayaa ilaa liaqaaribihi qaraabadiisa mooyeene mariidkaa xanuunsan dadka qaraabadiisa ah ee eelkiisa ah wax u taraayey ee xanaaneynayay kuwa ayagu mar walba ag joogayaan wa naxwihim iyo wixii lamid ah qaraabada oo miman dad ayaa nasu bihim uu heshanayo dadka u weheshan qof buu rabaa qof qofka mariidka inuu u imaado hebel imaad mar walba sheekadiisa iyo la fadhigiisa iyo u aad u jecel yahay kaasoo kale dhib ma laha hadduu asagaba jecel yahay inuu la fadhiyo yaanasu bihim oo mase yatabaraku bihi u barakaysanba aasuu leeh qof saalix oo wanaagsan oo nafci iyo wanaagun laga heli kelimo wanaagsan oo tayiba adkaarta iyo waxa uu maarata u xasuusinaayo ducada uu ku akrinaayo qur-aanka uu ku akrinaayo waxaas ayaa rajo laga qabaa fa fii kuli waqtin wakti kasta marka kaa waa la sunneeyaa inuu wakti kastaba iskaga imaado usoo noqnoqdo maa lam yanaha haddun asagaba reebin asagaba hadduuna nahyin oon dhihin iska joog hebelow abaa isoo dhibin anigana maaratay xilligan iga yar maqnow hadduuna dhihin fa in tabica hadduu qofka wax booqanaayo dhamac iyo rajo ka galo u arko fii xayaatihi xayaati mawcuud midka eh, muxuu ahaa la booqanayo kan masuurkee la ziyaaranayo inuu xanuunka ka kici doono oo uu noolaan doono una jiradan hadda jira mowd aynan ahayn hadduu rajo ka qabo dacaa lahu waa u ducinayaa bisixati walcaafiya ilaahu ku caafi buu leeyahay adkaar ducadii buu ku aqrinaya wansarafa waana ka tegi hadduu arko qofkan qof xanuunsan laakiin miyirki qaba oo uu rajo ka qabo inuu caafimaado wansarafa waa iska gadoomayaa wa ilaa hadduuna rajo ka qabin noloshiisa oo u arka ilgeeriyaad inuu leeyahay raqabahu wuxuu rajo gelinayaa fi towbati toobada raqaba wuxuu ku boorinayaa fi towbati inuu toobad keeno wa fi lwasiyati inuu dardaarmo wuxuu leeya hebelow toobadkeen weli xiskaada waa joogaa toobadda waa kaa aqbali dembiga maaragtay wixii dembigon galeena o dhan baa dambownay ka toobadkeen saasuu leeyahay toobaddu ku baraarujinaya iyo faa'iidada ay leedahay iyo inay dunuubta lagu dhaafay iyo wa fi lwasiyati dardaarankii wuxuuna dardaaran dardaaranka halmaamin maa laka wamaa calayka maxaa xoolahoo kaa maqan maxaa xoolahoo lagugu leeyahay maxaa xuquuqa maxaa duyuun iyo deeno lagugu leeyahay arrimaha hebalow hala godgelin yuu arrimahaasu xasuusinayaan wain ra'aahu hadduusa arko <clears throat> manzuulan bihi in lagu bedegeyba oo xaaladdu ay soo dhaaftay oo sakaraadkiiba uu qofkii ku bilowday admacahu wuxuu ku rajogelinayaa fii raxmati illaah ilaahay naxariistiisa ayuu u rajogelini wuxuu leeyahay raxmadda ilaahay waasac weeye muddo badan baad muslim aheed salaad tukanaysay cibaadaysatay daacaysatay khayr iyo wanaag baan kugu tumaynaa raxmad ilaahay baa ka waasacsan qalabkiisa iyo caradiisa khayr badan baan hebela kuu rajaynaynaa a tawxiidka intaa ku dhimataa sida ku tagtana ehlujana baan kuu rajaynaynaa marka xagga damac buu gelinaya xagga khayrka iyo raxmadda ilaahay iyuu u waasicinaya caliiligii iyo yasigii iyo quusadkii waxaas dhan mu ka saari wain ra'aahu addoarka mansuulan bihi laguba degay geeridii calaamadeedii admacahu wuxuu xasuusinaya wuxuu dhamac gelinayaa oo ku rajagelin fii raxmat illahi naxariistaa ilaahay wawajahahu wuxuu u jiheynayaa ila alqibla xagga qiblada qofka haddii sakaraadkiiba u qabto xagga qiblada loo duwi sidee calaa janbihi laymani dhanka midigta ah dhanka midigta inta loo saaxiyo xagga qiblada loo duwayaa waa markuu dhinto sida loo saaxin lahaa ee qabri uu dhinto sida loo qiblada loogu jeedinay loo diyaarinaya fain tacadara hadday cuslaato dhankii midigtana u saaxdo falaysar dhanka bidixda ayaa loo duwaaya fain tacadara haddii cuslaato facalaa kafaah qadaad qadaad ayaa loo sa qibladana waa loo duwi saddexda xaalaba bidix hadii loo saaxiyana qiblada wejigiisa loo jeedin midigta sidoo kale qadaad hadii loo saaxiyana qibladaasaa loogu yarduwaya walaqanahu wuxuu u laqinayaa qowlu laa ilaaha ila allah kelimada towxiidka ayuu u laqini u meerini u xasuusini ah, talqiintu waxa weeyaan <clears throat> inaad wax tiraahdo si qofka uu kaaga daba dhaho ah, xasuusin wey marka laqanahu wuxuu xasuusinaya dakarahu laa ilaaha ila allah liyasmacaha suu u maqlo qofkan xanuunsan xanuun baa haya warfaad baa haya murug badan iyo wax badan baa ku dhegan haysta marka waxaa dhici karta inuu laa ilaha ila allahudi xanuunkiiba xasuusin waayo iloobaba marka waa xasuusinaya liyaquulaha liyasmacaha suu u maqlo fayaquulaha uu u dhaho bilaa ilxaaxin ilxaax la-aan isagoo ku celcelin laa ilaaha ila allah laa ilaha ila allah ku boobi mahayo ku boobi mahayo fursadaas siiyo ama adaa caafimaadsantahay laa ilaha illa allah si fudud kaga soo baxayso asaga waa xanuunsan yahay xanuunkii baaba dhibayaba hadalkii baaba ka soo bixila marka laa ilaha illa allah marka tiraad u werkaadi a ah, xooga ha neefsado oo ha xasuusto oo ha dhahee laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah xadiidkaa saxiixa fi saxiix muslim ayaa loo dariishan dadkiina dhimanaya mawtaakum waxaa loo wadaa kuwa geerida ay ku xaadirtay wey qof dhintay laa ilaha ila allahu waxba lagu dul dhihi maayo oo talqiin qof meyd ahoo dhintoo qabri la geliyey ama weli aan nalagelinin talqiin lagu dul akrinayo ma jirto aa dhintay qof asaga ee waxaa loo wadaa laqinuu mawtaakum yani markay kuwa dhimanayo markay dhimanayaan kuwa dhimanayo wey saas loo wadaa waxa u daliila man kana akhiru kalaamihi min adun laa ilaha ila allah ba u daliila marka qofka inuu laa ilaha illa asaga dhahaa la rabaa saasaa la rabaa inuu laa ilaha illa lahu lagu dal dhaho ujeedadu maehe inuu xasuusto oo dhaho saasa loo jeedaa an laa ilah il qofkii dhahaa u danbaysa kelimadiisa ilah waafajiya ilahna waafajiye waxaa weeyaan ahluljanna wey insha allah fayaquluha bilaa ilxaaxin celcelin la-aan walaa yaqul ma dhahaayo qul wardheh ma dhahayo ah, war laa ilah ila war yaa shahaado war yaa shahaado ma dhahayo ah, war tawxiidka qabso ah, sidaas ma fiicna inuu dhaho an iska ag fadhiiso iska tawxiidso isagaba dhaguu qabaa waana qof muslim oo garanayo maqli jiray tawxiidka iyo muhimadda uu leeyahay iyo aakhare iyo dhimashada iyo waxaas inay u fiican tahay marka agtiisa un laa ilaha illa allah un iska dheh walaa yaqul yuuna dhihin qul yuuna dhihin waxaan xasuustaa sheekhaana kitaabkan akhriyey jaza allahu khayr in maalintuu halkan maraayo xasuustaa wuxuu yihi nin oday ah yaa nanoga soo qayliyey bu yiri ogar waxa la dhihi jiray yaasiina yaasiina yaasiina baa la dhihi jiray qofk markii iskaraadka qabto waan ku didnay bu yiri nin xoog badan buu ahaa bu yiri waa lagu soo booday markaasaan saa garba u qabtay bu yiri marka kuba wuxuu yiri buyiri laa ilaha illa llah markaas intuu fiiriy wuxuu yiri maxaa mina maxaad u aragtay buyiri maxaad u aragtay ah. marka laa ilaha illa llah maxaa maxaa dhibo ah, yiri buyiri macnaha marka laa ilaha illahdaasi waxaa laga yaaba qofka inuuba u qaato inaad sii taqaantakinayso oo asagana uu rajo ka qabo inuu sii noolaado adigana aabad u aragtay inuu dhimanayo marka warma dhimanayo oo kale iska dhihi karaa bini waa iska cajiib ilan mogta qofa waxaad nacuudu billahi wa iska naar wa iska naar markaas wuxuu maxaa shaydanka ma shaydan nagu jiraani shaydaanka iska naar haddaa batir cadowgii aad xasuusisay in acuudu billahi min shaytan rajim dhahayd nabiga sala allah alay wasalam waa kii qof caraysan uu ku dhihi jiray hadduu laa ilaha illa allah u billahi min shaytan rajim hadduu dhihi lahaa wax ka tegi lahaa abiya junuun buu yiri miyan waa nacam marka wuxuu ku leeyahay walaa yaqul qol amarkaasaa la diidaya ha amrin fain qaala hadduusa yiraahdo laa ilaha illa allah turika waa laga tegi turika waa laga tegaya laa ilaha illa allah di hadduuba dhaho shib waa laga aamusi xataa yatakalama ilaa uu kaga hadlo bigayriha waxaan laa ilaha illa allahu ahayn markuu laa ilaha illa lahu ku hadlo ad wax kale ku hadlo haddana waa lagu celini waxaa la rabaa waxaa ugu danbeeya inay laa ilaha illa lahu noqoto taana waa nasiixada qofka muslimka walaalkiis addiinu nasiixa in adiga ugu kaalmayso siuu tawxiidka ugu dhiman lahaa ayaa la rabaa wa an yakuuna inuu ahaado almulaqinu lahu midka qofkan xasuusinaya laa ilaha illa allahu ee u laqinaayo gayra mutahamin mid la tuumaysta waa inuunan ahayn biirin dhaxal lagu tuumaysto ama cadaawatin cadaawad lagu tuumaysto qofkan qofka laa ilaha illa lahu leh qof la tuumaysan yahy wa ynan ahayn qof la tuumsan yahay oo dhaxalka xoolaha ninkan iyo rajo ka qabo oo laga baqaayo loo malaynayo xoolahan degsanayo muu dhintaan xoolaha ka dhaxal oo kale qofkaas marka wa ynan ahayn wuxuus karaa qofkan wuxuu laa ilaha illahu kugu daldalayo kugu akrinayo inaad dhimatuu rabaa xoolaha kaa dhaxlo saasuu is karaa shaydaankana de waa joogaaye shaydanku meesha ugu daran yahay weerarka ugu daran oo meeshaas ilahay na badbaadiye walidaalika alimaam axmed bn xambal baa waxaa leeyahay waxaa la maqlay isagoo ale weli weli leh bacdu bacdu asagoo leh markii dambe waxaa la yidhi maxaa dhaca shaydaan baa wuxuu yidhi ugu yidhi buu yidhi waad iga fakatay axmed bin xambalow khalaas axmed bin xambalow iga fakatay markaasaan ihi weli intay naftayda ay ku jirto jismigayga aaminkaa miihi a waxay dhihi jireen salafka waxaad ku dayataa dadkii dhintay qof dhintay unbaad ku dayan kartaa oo salaax iyo wanaag iyo khayr lagu khatimay kaa baa la deliishan maxaa yeeley qofka xayiga ee nool aamin loogama aha fitno fitno aamin loogama aha intuu nool yahay nasal allah asalaamata walcaafiya waxusna alkhaatima naam warka wuxuu leeyahay waa inuuna qofkaa qof la tuumaysta ahayn biirtin dhaxal dadkii dhaxalkiisa lahaa gaar ahaan dadka dhaxalkaada leh kaana yarfog caruurtaadii iyo aabbahaa iyo hooyadaa iyo kuwa ayaga ah dhaxalkaad hadii cadaawad xasaasiyad kama sii qabtid laakiin dad qaraabo ka hora oo dhaxalkaadina maanta leh dadkaadi intay dhammaadeen adigaa waxba haysanin oo xoolahaadi markaa rabaa inay taasaa xoogo laga yahado inu qofka yar qaado ama wa cadaawatin cadaawad qofka ka dhexayso qof cadaawadin ka dhexaysay inuu laa ilaha ilah dhan ku dhaamo ku laqino ayada qudhageeda waxaw shakiga shaydaankii uu gelin karaa marka dadka noocaasa iska joogaano dadka uu isleeyahay waa naas amiin bay ku yihiin o ku naseexinayaan kuwaasaa laa ilaha illa allahu u dhahaya fa idaa maata markuu dhinto oy naftu ka baxdo nudiba waxaa la sunneeyaa liarfaqi maxaarimihi maxaarimtiisa iyo qaraabadiisa kuwa ugu dhimrin badnaa taqniiduu inay u indhalaabaan washadu lixyeyhi labadiisa lafgadhna ay isku xidhaan oo adkeeyaan bcisaabatin karinaysaa u qabtaan wa talyiinu mafaasilihi xubnihiisana ay jilciyaan saasaa fiican marka qofku markay nafta ka baxdo indhihii baa tegaya xadiidkii nabig alay salaatu wasalaam oo u tagay ninkii ahaa abu salama isagoo nafta haysta oo sakaraada ayuu u tegey waa booqday markaasuu nafta ka baxday markaasuu nabiga aleyh salaatu wasalam indhaha u laabay wuxuu yidhi qofka markuu dhinto indhihiisa waxay raacayaan ruuxday raacayaan ruuxday raaci marka indhaha in loo laabo ilaan foolxumaa ku jirta qofkii oo dhintay oo indhihii taagaya marka waxaw indhaha loo laabay markuusaa nafta oga baxdaba isagoo nool oo wax dareemaya lama qabanayo indhaha markay nafta ka baxdo weli ay kulul yahay jirkiisi saa loogu laabi takmiiduhu takmiidu caynayn indhaha in loo laabo washadu lixiyatii garhka ama lafgadha waa laisku qaban afkii waa kala qaadmi markaas arrintaasna hadhow waxaa dhici karta in waxyaalihii xasharaadka ay galaan qofka intuu nool yahay malaa'ig baa xifdinaysa malaa'ig baa xifdini laakiin markuu dhinto nafta ka baxdo wax kastaa kusoo ordi wax walba waa soo yaacaya in la ilaaliyo oo baartoon xagga laga ilaaliyo alfoox lagu shido wax lagu xeeyo xagga laga qiiqiyo xagga laga xufayo wax kastaa kusoo ordi yaan yuurta arkaysaa soo ordi waxaad soo ordaysaa daksigii baa iska soo yaaci marka hore dhib badnaa waxaad soo ordaysaa baashi muxuu ahaa quraanjadii baa soo didaysa wax walbaa soo ordaya wax kasta kusoo ordi marka in laga ilaaliyo la xifdiyo ayaa la rabaa naam aayadda quraanka ilahi wxu subxaana wahuwa alqaahiru fowqa cibaadihi wa yursilu calaykum xafada haye xata ida jaat tawafad rasullah khalaas marka xifdiga malaa'igta waxay soconaysaa ilaa geerida kal hadii geeri dhacdo khalaas xifdi waa tegey xata baa ligaaya la yidhi wahuwa alqaahiru fowqa cibaadihi wa yursilu calaykum xafada xata ilaa intaas xafadadu haayadu waa intaas wey xafadada inta aad nooshahay wey kol haddaad dhimato khalaas wax kastaa ku cuni oo ku jiidan oo ku laqi mhm. marka in aada looga warhayo meydkoo la ilaaliyo weeyaan la dhowro washaddu lixyayhi bicisaabatin karin wa talyiinu mafaashilihi xubnihiisa hadhow way qallafayaan lugihii iyo gacmihii iyo barihii laabatin laabataanka ahaa o dhan in lasoo jilciyo si hadhow qabayskiisa iyo kafangelintiisi aan lagu rafaadin aan lagu rafaadin intaas ayaa la jilcinaya wa nascu thiyaabihi dharkay laga siibo dharkii uu qabaa ninka nin nool shaar buu qabaa khamiis buu qabaa kastuubuu qabaa waxaaso dhan baa laga muudhinayaa huma yustaru waa la asturi bithawbin malaal waa asturi khafiifin fudud marka dharka laga siiba maa dharko dhan inta malowaqdaas asoo qaawan arrintaas sax maaha maydka in la qaawiyo lama ogolo oo maryaha o dhan laga tajriidiyo oo cawradiisa banaanka la dhigo lama ogol arrinta ayada ah, si tartiiba ah, marada marka laga go kale korka laga saaro cawradiisa ma rabo inaan la arkin maa la rabaa oo iska ilaaliyo wa nascu dharkiisaa la siibaya huma yustaru bithawbin khafiif mar fudud ilan waa la dhaqi doonaayo waa la kafni doonaaye ayaa saa loo kor saari wa an yujcala in la yeelaa wanaagsan calaa badnihi calooshiisa shay un shaygaasoo thaqiilun culus markuu dhinto uu fuuri markaa u fuurin oo caloosha u kicin culus ba calosha laga saaraya marka laba faaida ku jirta midda koowaad waa fuuritaanka calosha ay fuurayso in laga ilaaliyo midda labaad dhagaxaa la saaray wixii wasaqo ku jirtay iyo wixii hadhow amin xun oo kafankii la geliye soo bixi lahaa a ka soo baxa haddaba fadalaadkii iyo saxaaradii w meelaha dhodhow waxyse oo dhan ka soo baxaan qabayska deehaan waa la raaciyo naam wa an yubaadira inuu u degdego qofka qaraabadiisa ehelkiisa ah ilaa qadaa'i daynihi dayntiisa si u gudi lahaa markaba deynti laga bixiyo laga gudo qabriga inuu la gala maaha isagoo dhibaanin baa rabaa in deymaha laga bixiyo war waa dhintay deyntiisa qabso ha hadhow qabriga haddii la geliyo isagoo deyn lagu leeyahay deyntaasu mucallaq u yahay oo loo haystaa oo wixii hataa wanaaga hel looga mancinaya mucalaqun bideynihi wey o amase haddaan laga bixinayn ibraa'ihi in laga maaratay cafis dalbanimo xaggiisa ibraa laga beri yeelo oo la yidhahdo hebelo iska caafi oo iska dhaaf hadaad ama hoo Ah, ibrah waa saas ah. wa ilaa iska beryeel baa la dhahay o ibrahim beryeelidiisa mid agga iska beryeelo o iska cafiyo wa ilaa tanfiidi wasiyatihi dardaarankii qofka markuu noolaa uu dardaarmay in ribo la fuliyaa lagu degdegaya dardaarankii wasiyadii baa dirbo wuxuu dardaarmay oo uu yiri waxa hebel hala siiyo ama waxaas xoolayga intaa la bixiyo yaa la fulinaya waxyaalaha u horreeya ka mid tahay wa ilaa tajhiizii baa loo degdegayaa qabanbaalidiisa in la qabanbaaliyo tajhiisku waxaa weeye meydku waa dhintay waa in shaqadiisa la galaa maxaa la galayaa gasluhu wa takfiinuhu wa dafnuhu waxaas oo dhan salaatu calayhi in lagu tukado in la dhaqo in la kanfo in la xabaalo howlaha dirbaa la galo qof meyd oo dhintay inuu meesha sii dhex yaalla ma ar inaga nagamid maa hadda reeraha akhra wa ilaa tajhiizihi tajhiizi lmeyd meydka diyaaridiisa fa in maata hadduu dhinto faj'atan kada ayuu u dhintay qofka hadda caafimaadsanoo hadlaayay kow waa meydba turika waa laga yartegayaa xoogow liyutayaqana si loo yaqiinsado mowtu inuu dhintay hadda mowtulfaja iska badan hadi qofka wadnahan baa istaagi ama meel unbaa la qabani nafti baa dabka laga qaadaya si suluq waa laga siibi liyutayaqana mowtu mowtkiisa geeridii si loo yaqiinsado loo hubsado ma suuxdin buu ku maqan yahay ma suulsan yahay ma ka baxday nafta waa in la xaqiijiyo dhakhaatiir iyo adibe iyo haddii la keeno oo markaas deena qalabkii iyo barkaba ay saaraan Ah, nabadaat اqalbi qalbiga dhaqdhaqaaqiisa markaaba ay ogaadaan waa sahlanta haddii kalea de waxaa weye calaamaad iyo amaaraad baa jira sankii oo qalloocsamay iyo farihii oo qalloocsamay iyo raayaxa iyo waxsoo bilaawatay iyo waxaasoo dhan qabowga jidhka iyo lagu gargartaa jirta marka waa loo yarkaadinayaa dilba qabri waxaa dhici karta mararka qaar qabuurta inay iskaba jaahis tahayba qabri jaahis ah hebel baa dhintay biyo lagu shubadeen lagu tuura isagooba nool naftiba ka bixinba marka waa loo kaadin arrinta noocaas oo kalea liyutadaqara mowtuhu geeridiisi loo yaqinsado wa qusluhu dhaqidiisa meydka wa takfiinuhu in la kanfo wa xamluhu in la qaado qabriga xaggiisa loo qaado wasalaatu caleyh in lagu tukado wa dafnuhu in la xabaalo furuudu kifaaya kifaaya faradkeed wey waa fardu kifaaya wey idaa qaama bihi bacd saqada alithma can ilbaaqiin inta kale waa ka dhacaya furuud la yihahda waxay waajib ku tahay dadka nool qaar kamida ah waa in la helo oo meydka intaas u sameeya haddii kale waa la wada dambaabaya haddii sameeyaan kooxdaana dambiga waa naga dhacay alxamdulilah saas weyaan faslun wuxuu ku saabsan yahay fi lqusli qabayskii iyo dhaqidii uma kadib yuqasalu waa la maynaya meydka shaqada horeysa la qaban wey in la dhaqo oo la hagaajiyo yani humada wuxuu ka wadaa bacda taxaquqi mowti geeridiisi marka la xaqiiqsado oo inuu dhinto la ogaado yuqasalu waa la maynaya meydkii ah, waajib weyana in la meydo oo la dhaqo nabiga alayh salaam wuxuu yihi iksiluuhu bimaain wa sidrin ku dhaqa biyo iyo caleynta dabka amar wey walamru lilwujuub amarkuna waajibnimu faa'iideeyaa fain kaana faida kaana hadduu yahay qofkan meydkaa ah, rajula rajul haduu yahay nin hadduu yahay hadduu nin yahay falawlaa waxaa u dhow biquslihi dhaqidiisa waxaa ugu awlaysan alaabu aabihi huma aljadu awowiis huma alibnu wiilkuu dhalay huma ibnu ilmuhu sii dhalay wuu ahaa huma alakhu walaalkiis uma ibnahu ilmihiisu adeerka u ahaa uma alcamu asaga adeerkiis uma ibnuhu ibnahu wiilkiisi adeerkaas adeerkiis wey calaa tartiibi alcasabaati alcasabaat fii cilmi alfaraa'id walmiiraath dhaxalka casabadeedii say u tartiibsanaayeen u kala horeeyeen yaa arrintana loo kala horeynaya dhaqitaanka waa laka tartiibinaya sidii loo kala horeeyey ee dhaxalka loo kala qaraabada iyo casabada loogu kala dhowaa ayaa dhaqidana loogu kala dhowyahay saas weeyaan uma arijaalu raggii alaqaaribu qaraabadahabaa dhaqi uma ajaanibu ajaanibtiisi kale ee qaraabadaysa aan ahayn baa imaan haddii kuwan kale la waayo wey uma zawjatu zawjadiisii iyo xaaskiisii baa dhaqaya islaantu ninkeeda way dhaqi kartaa ninkuna naagtiisa waa dhaqi karaa lidaalika nabiga sala allahu aleh wasalam caaishuu ku yidhi haddaad dhimato intaan kukanfo kudhaqi laha waan kudhaqi laha waan kukanfi laha bu dhihi jirna nabiga sala allah aleh wasalam lidalika caaisha waxay dhihi jirtay waa dambe haddaan ogaan laha waxaan hadda ogaaday maa gasala rasuula allahi sal l slm ilaa nisaa'uhu haweenkiisa umaa dhaqi lahaa nabiga aleyh isalaatu wasalaam uma zawjatu zawjadii baa dhaqaysa uma anisaau haweenkii almaxaarimu maxaarimtaha haween haddii rag ba la waayo haween ay joogaan haweenka maxaarimtee asaga qaraabadiisa ee maxramka u ah kuwaas ha dhaqi waa isku hayaan masalada ma loo tayamumayaa mase waa la dhaqi mise waa la iska xabaali laakiin markaa ay dhaqayaan waa inay maryihiisi wax ku dhaqaan wain kaana imra'atan hadduu yahay in kaana almowtu in kaana almayitu hadduu meydku yahay imra'atan naag wey w qof haweena wey qad saraha anisaau laqaaribu haweenkii qaraabadeeda ahaa ayaa dhaqaaya huma anisaau lajaanibu haweenkii haddana ajaanibta ka ah ka fogaabaa dhaqay huma zawju ninkeedii baa dhaqi huma rijaalulmaxaarimu maxaarimtii ragga maxaarimtaabaa dhaqaaya maxaarimta aabaheed iyo walaalkeed iyo ilmahe dhashay iyo kuwaas weeyaan zawjka laga hormarin ah, lannahu zawjku yajuuzu lahu nadara minha maa laa yajuuzu lihaulaa kuwa waxayna ka fiirinayna oga banaan mase oga banaanaa wain kaana kaafiran hadduu yahay qofkaa dhintay gaal fa aqaaribuu qaraabadiisii alkufaaru ee gaaladaha yaa xaquu xaqnimo badanoo min aqaaribihi lmuslimiin bay u xaqnimo yihiin biqasli dhaqidiisa gaal way waxa dhintay gaalkaasna dad muslimiinana way la dhasheen kuwa gaal kuwa gaalada loo deeraya ha qaraabada gaalada dhaqda haddii kuwa muslimiinta dhaqaanayo dhib ma laha waxaa soo array sunan abi daawuud cali bin abi aalib aabihiis abu aalib markuu dhintay waa dhaqay xabaal nabigana xabaal buu yiri sal ll ly slam fa aqaaribu lkufaaru buu kuleehay xaqu biqasri dhaqidiisa wa waxaa la sunneeyaa kownulkaasili qofka wax dhaqi inuu noqdo amiinan qof aamina qof aamina waa inuu yahay oo aan waxba faafinaynin oo aan xumaan sheeg sheegaynin waa kaloo uu kuusii fasiray wuxuu kuleeyahay wayustaru lmayitu fi lgusli meydka waa la astura marka la dhaqayo cawradiisa waa la qarini wixii xumaanoo la arko ama maarata karaahiyaan waa la qarin ceeboo la arko waa la qarin lakin wax wanaag hadduu ku arko maydka u dhaqaayo wax wanaag aho mubashiraad aho farax aho ayuu ku arkay ilahay muujiyey inuu sheega marka waa fiicanta hebel ku arkay markaan dhaqaynayo inuu yidhaahdo laakiin haddii wax kale oga daahiro inuu qariyaa la rabaa qof aamina la rabaa nacam walaa yaxduru ma xaadiraayo siwa alghaasili qofkii dhaqaayay ee qaasilkaa ah mooyeene qof kale meesha ma soo xaadirayo iyo wa muciiniihi kuwii kaalmeynayey qofka dhaqaaya ee gacmaha intuu khirqada iyo karinta iyo golobski wax intuu gashaday dhaqaaya mubaashirka ah e gacmahana inu wax gashadaa rabaa oo mari wax ku duubto ama waxyaalaha la gashado qofkaas iyo kuwa uu u kaalminaya biyaha u kerkeenaya la gadinaya kuwaan baa la ogolya bes in laiska kor tuuraado oo qolkii lasoo buuxiyo oo laiska kor tugnaado la daawado arrintaas sax maaha arrintaas sax maaha dadkaa shaqada ku jira mashquulsan ee indhahooduna uu la socdo dhaqida iyo meesha ay dhaqayaan ubayna fifiirinayaan meel kale fiir ishood kuma dhacayso wa yubakharu waa la idgoonaynaya waa la fooxinaya min awali guslihi dhaqida awalkeeda laga bilaabo ilaa aakhirihi intaa waxaa lagu wadaya bakuurka lagu wadaya inta la dhaqayo sariirta hoosteeda sariirta iyo meel kora ah fiican horta in lagu dhaqo alwaax iyo sariir iyo waxtaas oo kalea ah. si ayna waxyaalaha biyaha iyo qashinka iyo wasakda iyo nijaasta iyo waxaas ayna u dadka usoo gaagaarin marka meel yar koraa ah la saaranayaa si ay wixii dhinaca ooga daataan hoosta hoosta marka ama meelaha geesaha iyo idinkii baa la dhigaya intaas bukuurka baa socon sida raayaxada karihada iyo hadday wax ka soo baxaan iyo haddii nijaas ka timaada iyo waxaasoo dhan dadku ay sankooda iyo sinjiidhaasi qarmuunka sankooda sayna u gelin waxaa dhici karta mararka qaartee dadka qaar waa kala waa kala jilicsan yahay qaar baa wax yar hadday usoo suuraan mantag lasoo boodayo booday waxaasa lagu qarinaya dhaqida ma ahe markuu naftiisa uga baxdaba waxaa lagu bilaabaya in agga agga cuudkii iyo fooxii iyo wax lagu shido ayaa la bilaabi inta la dhaqayana sidoo kale qiiqaas inuu kacaal rabaa si hadda waxaas uu qarsoomo wa yubakiruhu waa bukuurino waa cuudino waa fooxini min awali guslihi dhaqida awalkeeda laga bilaabo ilaa akhirihi bal min awali mowti baa laga bilaabaya waalawlaa sida awlada waxaa weeye in la dhaqo meydka taxta saqfin saanqaaf hoostiis yani meel korka ka dadan in meydka lagu dhaqo saasa u asturan saasa u asturan meel degan oon la arkaynin ayaa fiican meydki inuu ku dhex jiro oo lagu dhex dhaqo saanqaaf leh ayib sakfiga marka waxaa loo jeeda dhismada caadigeed baa loo wadaa wabimaain biyo in lagu dhaqaana wanaagsan wabimaain biyahaasoo baaridin qabow ila lixaajatin xaajo inayba jirta mooyeene biyaha inaynan la kululeynin oo lasoo kululaynin baa fiican oo biyo qabow lagu shubo oo lagu dhaqo inay xaajo timaado haddii xaaja waxaa kamid a ah, biyahan qaba hadii uga daran yihiin oo dadkii dhaqaya xataa ay ay culays dhib ku tahay biyihii marka in laga kululeeyo waxba dhibaataa ma laha xaajada bay soo gelaysaa marka haddii kalese biyaha qabowa fiican biyaha qabow jirhkiisu yar adkeyn bay leeyihiin jirku adkeynaya badankana wuu isku keenaya biyaha kululse xoog jirkay jilcinayaan oo kala irkhaa e, e, iyo kala qaadid ku sameynayaan jirka baa kala baxaya taas ilayhi wallah aclam waxaa la soo arooriyaa alimaam albukhaari fi adab almufrad iyo ku soo arooriy dabaraani iyo bacda kutub soo arooriyeen in la yidhaahdo abulxasan mawla umu qays binti mixsin alasadiya abulxasan mawla umu qays binti mixsin alasadiya ayaa la dhihi jira abulxasankaas yaa wuxuu ka warrabaya mawladiisii islaanteed umu qays binti mixsin umu qays binti waxay la dhalatay ninkii qiimaha badnaa ee jannaha ee jannada galaya xisaab la-aan la dhihi jira cukaasha cukaasha ibnu muxsin alasadiy alasadi radia allahu canhu sabcuuna alfan jannada geli bilaa xisaab buu kamid yahay nasiibkiis ilahna nagu dara subxana watacala bifadli wamani waxba kuma naxariistiisa inuu iska kaana siiyo waxba kuma ilahi subxana watacaala marka ilmo keedaa dhintay wiil yaroo ay dhashay baa dhintay markaas asagoo la dhaqaayo ayay usoo gashay oo biyo qabow lagu dhaqaayo markaas waxay tiri laa taqsil ibnii bilmaai lbaari taqtulu ha wiilkeyga biyo qabow haygaga dhaqin hayga dilin waaba dhintay waxa la dhaqayo waa qof dhintay oo meyda wey markaas waxay leedahay ilmaha biyo qabow haygaga dhaqin ha ilmaha hayga dilin bay leedahay hadi waa iska yarsalal unba loo malayn markaasuu ukaasha wuxuu tagay nabiga sala allah alay wasalam wuxuu yiri ma maqashay nabi allah umu qays waxay tiri markaasuu nabiga ku muunsooday alayh isalaatu wassalaam marka eh, taas waxaa weeyaan qofka ilmaha waalidka wa ajiiba waalidka ajiib wey isku darmi karaaba wuxuu dhintay bay wxuu waagi hore uga bii jirtay yay uga bicaysaa bimaain baaridin baa fiican ila lixaaja haddii xaaja timaado yusakhan waa la kulleyn wa waxaa xaaraana nadaru cawratihi cawradiisa meydka inuu fiiriyo wa inuu taabtana waa xaaraan ilaa bikhilqatin karin inuu ku taabta mooyeen ah, yaxrumu nadaru cawratihi inuu fiiriyo ama uu taatab mara la-aan iyo wax taataabto arrintaas waxa wey xaaraam wey waa inuu maro iyo karin wax iska celiyo ah. Ah, awradaasi fiiradeeda lama lama ogolo in wax laga sheego qofkaa dhintay meydkana lama ogolo waxaa la sheegaa waqtigii imaam malik raximah اllahu tacaala yaa haweeney baa dhimatay haweenkii dhaqaaya mid kamid a ah. yaa gacanteedii waxaa ku dhagtay haweeneyda ay dhaqaysay farjigeedii dhab bay ku tiri markaasu wuxuu yii bal weydiiya haweeneydan meydka dhaqaysay waxay ku hadashay bal inay waxun ku hadashay weydiiye naa maxaad ku hadashaa aliyi markaad dhaqaysa markaase waxay tihi waxaan idhi daalamaa casat casaa hada alfarj rabbaha daalamaa ah, casaa hada alfarju rabbaha nacam farjigan muxuu eh, uu rabbi caasiyey farjigan muxuu rabbi caasiyey baan eri bay tiri hadda mogta hadal ma jire markaasu wuxuu yidhi idan hiya qaadifa idan hiya qaadifa fadribuu caleyha xad lqadf sideetankii jeedal ha loola dhacaa layiri iyadoo ku dhegan hala qadfo xaddeed ku dhegan tahay xaqeedi kaga dhegan tahay sideetan jeedal baa lagu dhuftay ila zinay ku qadaftay markaasay sii deysa halkaasa waxaa leeyahy imaam maalik wuxuu la baxay laqabka ah laa yuftaa wa maalikun fi lmadiina maalig oo madiina joogo qof fidwoon kara ma jirto hadli karo maalig oo madiina joogo axad hadli kara ma jirto oo fidwoon karo ka jawaabi karo waa la sheega wayaxrumu nadaru cawrati wamasa ila bikhirqa wayundabu waxaa la sunneeyaa anlaa yandura inuunan fiirin ilaa gayriha meesha uu dhaqaayo meel ahayn una indhaha ku taagtaagin maxaluqasri walaa yamasahu inuuna taabaninna waa la sunneeyaa ilaa bikhirqatin karin mooyeene marada wax inuu ku xidho si jirhkiisi u taabanin wayukhriju wuxuu soo saarayaa maa fii badnihi calooshiisa wixii ku jira oo min alfadalaati dheeraada wixii caloosha ku jira fadalaadka saxaarada calooshu saas gacanta bidixaa u marinaya bal inuu wuxuu ka soo baxo hadhow xilli aan la dhaqi karin oo meydkii kafankii la geliyey hadduu wax ka soo baxaan waxba lama tari karo marka ka hor baa la in laska yar nadiifiyo calooshii wuxuu ku jiray fadalaada laga soo baxo wa waa u istinjeenayaa sida caadiga qofka nool yala istinjeenaya wayuwadiahu wayuwadiahu waa u weyseynaya waa loo weyseyn weysadana midigtiisidii caadiga ibda'na bimayaaminiha wa mawaadic lwudu'i minha waa ku nabi slam dhihi jiri midigta iyo meelaha weysada wymwi quslah qofka wax dhaqaaya wuxuu niyooni quslahu quslmeyd meyd inuu dhaqaayo isagaa niyoonaya wayanwiya waan yanwiya inuu niyoodaa sunaa quslahu dhaqidiisa inuu meyd dhaqaayo ayuu niyoon meydka niyoon kare asagaa u niyoonaya wayaksila raasa madaxa ayuu dhaqaayaa walixyatahu garkiisana waa dhaqi wajasadahu jirkiisana waa dhaqi bimaan biyuu ku dhaqi iyo wasadrin geedka gobka caleentiisa halaaa saddex jeer ayuu kudhaqayaa jirkuu jilcinayaa wasaqdana waa zuurinayaa hadda marka waxaa la helay shaambooyin iyo sabuuno iyo waxbaa la helay kuwaasaa la isticmaali wayatacahadu waa ku dadaali kula maratin mar kasta imraar alyadi gacanta inuu mariyo cala badni caloosha mar kasta u dhaqaayaba calooshana gacanta saa u marinaya si caloosha wixii ku jira usoo baxo fain lam yatanadaf hadduu nadiif noqon waayo markii ila nabig alay slam wuxuu yidhi iksalnaha halaathan aw khamsan ow akthara min dalika in ra'aytuna dalika in ra'aytuna dhalik saddex jeer dhaqa shan jeer dhaqa ama ka badan hadday idinka aad u aragtaan saasuu rasulka alay slam oo ka badan haddaad idinka u aragtaan marka qofka dhaqaayay ku xidhan tahay meeqa jeer baa maydka la dhaqi oo biyaha lagu shubi oo jirkiisa biya lagu camimi hadba intii asaga uu arkay inay ku nadiif noqon karo saddex witirkaana lakiin lagu wadaya witir baa lagu wadi witir baa lagu wadaya marka fain lam yatanadaf hadduu saddex jeer maalan ku nadiif noqon waayo zaada waa ziyaadinaya lakin witran tiresler waa inu ku khatimo wayajcalu an yajcala inuu yeela wanaagsan filmaai biyihii qaliila kaafuurin wax yaroo kaafuura waa geed idgoon weeyaan oo xayawaanka iyo waxyaalaha dhul socodka kusoo ordaya meydka yuu ka fogeyn yuu ka fogeyn udgoonna waa wataa oo udgoon yahay wa fi lakhiirati marka u dambaysaa aakadu sii adag marka u dambaysa in kaafuurkaasi lagu daro biyaha ayaa sii adag maxaa markaasay kuwa u dambeeya jirka ku haraayo oo udgoonkiisa baaqi ku wwaajibuhu waajib اlgusli intaa hore in saddex jeer la dhaqo shan jeer la dhaqo kaafuur lagu daro eh, mxuu ahaa eh, waxyaalaha udgooniya lagu sameeyo waa iska wanaagsantaha sunno wey laakiin maxaa waajiba waxaa waajiba tacmiimu اlbadani jirka in lagu camimo bilmaai biyo jirka in biyo lagu camimo oo biyo jirka lawada gaarsiiyo intaa waajib wey wixii kale oo in tiro dheer saddex lagu dar lagu dhaqiyo in waxyaalaha lagu dardaro aswaaska sunno wey huma kadib yunashafu waa la angejinaya bithawbi mara loo angejin markii meydka la dhaqo isagoo biyihii ka qulqulayo kafan gelin maayo mara angeben baa lasoo qaadi waa laga angajinaya qoyaanki iyo biyihii fa in kharaja hadduu soo baxo minhu meydkii la dhaqay shay wax hadduu ka soo baxo gadaasha dambe bacda qaslihi markii la dhaqay kadib ama sankii baa ka soo baxa ama afkii ama gadaashi dambe kafaahu waxaa ku filan ghaslulmaxali meeshii in la dhaqo ah, dhaqitaanka dib loo soo celin maayo markii la dhaqay kadib baa la arkay wax ka soo baxay meeshii unba ayaar laga dhaqi lagu ah, noqon maayo faslun uma yukafanu halkaa joog wallah aclam bilahi towfiq sala allah waslm ala